بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله تعالى وحنو بلابنيو عشرديني أها الدروس النحوية من كتاب الأجرومية أه وحن سو قارن دروستان أن شلي وحن كسو بحني علامتها مقع علامات الاسم maanta insha allahu tacaala waxaan ka bilaabeynaa addarsu alkhaamis cashirka shanaad calaamaat lficli ficilka calaamadihiisa addarsu alkhaamis cashirka shanaad calaamaatu lficli waa ficilka calaamadihiisa marka aan soo baranay calaamadihii magaca ayaa waxaa loo baahday inaan barano calaamadaha ficilka oo sideedaba ajzaau lkalaam hadalka qeybihiisa wuxuu ahaa saddex wuxuu ahaa isim wuxuu ahaa ficil wuxuu ahaa xaraf saddexdaas shay ama saddexdaas eray ayaa carabiga uu ku hadlaa ereyada carabiga oo dhan alkalaamu alcarabi jamiicuhu laa yakhruju can hadihi halaaa saddexdaas kama baho marka waxaan u baahan nahay calaamadaha magaca calaamadaha ficilka calaamadaha xarafka maxaan ku fahmi karaa ficilka calaamaat lficli ficilka calaamadihiisa للفعل علامات كثيرة يتميز بها عن غيره أهمها أربعة للفعل فعلك وحا أسقناضي علامات كثيرة فعلك وحو ليهي علامة بدن أو يتميز بها أو كغصعمو عن غيره أسيق وحان أهين يتميز بها أو كغصعمو عن غيره أسيق وحان أهين أو كغصعمو macnaha isimka iyo iyo xarafka kaga socmo ayuu leeyahay ahamuhaa arbaca calaamadahaasi way badan yihiin waxaa ugu muhiimsan afar calaamo al calaamada koobaad dukhuulu qad calayhi qad waa in oo gala ama geli kara dukhuulu qad calayhi xarafka qad la dhaho oo xaraf ah waa inuu galo ama geli karo mithlu qowlihi tacaala asagoo galay tusaalihiisa oo kale waayo uu yihi alla subxana wa tacaala qad samica allaahu qad yaclamu allaahu uu yidhi qad samica allaahu qad yaclamu allaahu samica iyo yaclamu ficil waayo oo maxaa ku fahamtay inuu ficil yahay qad ayaa gashay waay calaamada koobaad waay aluulaa calaamada koobaad dukhuulu qad calayh qad waa in oo gala waay dukhuulu qad calayhi milu qowlihi tacaala allah subxana wa tacaala hadalkiisa oo kale uu yidhi qad samica allaahu oo yidhi qad yaclamu llaahu oo yidhi fa samica iyo wayaclamu ficlaani waa laba ficil samica iyo yaclamu maxaa u daliila inay ficil yihiin lidukhuuli qad calayhima khad ayaa gashay xarafka qad ayaa gashay waay athaaniyatu calaamada labaad dukhuulu siini calayhi siin inuu galo waay xarafka siin inuu galo ayaa calaamadiisa ka mid ah milu qowlihi tacaala alla subxaana wa tacaala hadalkiisa oo kale oo yidhi saastakfiru laka rabbii saastakfiru laka rabbii sayaquulu sufahaau saastakfiru laka rabbii astakfiru maanta waa ficil astakfiru ficil waayo maxaa ku fahamta ficil inuu yahay siinaa gashay saastakfiru laka rabbii saastagfiru laka rabbii sayaquulu sufahaau yaquulu maanta waa ficil oo maxaa ku fahamtay yaquulu siin ayaa gashay waay sayaquulu sayaquulu sufahaau dadka doqomada waxay ku dhihi doonaan waay idan calaamadaha ficilka waxaa ugu horeeya oo ka mid ah xarafka la dhaho qad xarafkan qad la dhaho ficilka ayuu galaa ficilka ayuu galaa oo waxa ka dambeeya ficil ayay noqonayaan sida qad samica iyo qad yaclamu oo kale samica waa ficil yaclamu mihaalan aan ku jirin haddaa aragti sida jalasa oo kale iyo qara'a oo waxaasoo dhan ficilo ah iyo yakulu waxa weeye qad waa geli kartaa wuxuu noqonayaa qad jalasa qad qara'a qad yakulu ayuu noqon karaa calaamada labaad waa asiin calaamada siin la dhaho siintu ficilka ayaa lagu gartaa sidaasoo kale saastakfiru laka rabbii saastakfiru ficilka astakfiru ayay gashaa siinta laakiin waxay faa wax soo socdo wax mustaqbal ah ayay faa-ideysaa saastakfiru laka waan kuu dambi dhaaf weydiin doonaa saaakulu dacaama cuntada waa cuni doonaa saaakulu saaakulu iyo wixii la mid ah wax soo socda ayay faa sayaquulu sufahaa waxay ku dhihi doonaan sayaquulu sufahaa waxaan u tilaabsanaynaa calaamada xigta oo ka mid ah min calaamaati اlficli aلthaalisatu calaamada saddexaad dukhuulu sawfa calayhi sawfa waa in ay gasho dukhuulu sawfa calayhi sawfa waa inay gasho mihlu qowlihi tacaala sawfa astaqfiru lakum rabbii sawfa astagfiru lakum rabbii kalaa sawfa taclamuun uma kalaa sawfa taclamuun athaalithatu calaamada saddexaad dukhuulu sawfa calayhi sawfa waa inay gasho sawfa iyadoo gasha maxaa ka mid a mithlu qowlihi tacaala sawfa astagfiru lakum rabbii a ka mid a kalaa sawfa taclamuun astagfiru iyo wa taclamuun ficlaani astagfirudan iyo taclamuuntan waa laba ficil maxaa ku daliila ficil inay yihiin maxaa u tusaale ah sawfa ayaa gashay waay wax alla wixii awsoofa ay geli karto ama gasho ficil ayuu noqonayaa calaamadihii waxaan ku jirnaa weli ficilka ee calaamada taxaad waa inay sawfa geli karto sawfa sawfa sawfana waxay faa-iideysaa taswiif wax cabaar kadib dhici doono cabaar xoogaa kadib dhici doono sawfa astaqfiru siinkay kasii dambaysaa saufa ajlisu saufa taclamuun waa ogaan doontaan waay caaibata caaqibata amrikum arrintiina meeshay ku dhammaan doonto ayaa ogaan doontaan waay idan astakfiru iyo taclamuun laba ficil waay waxaa u daliila laba ficil inay yihiin saufa ayaa gashay waay wixii saufa ay geli gasho ha waa ficil waxaa sidaasoo kale yajlisu yajlisu hadda waa ficil sawfa geli karta sawfa yajlisu muxamed sawfa yajlisu muxamed wahaakada iyo wixii la mid ah calaamada saddexaad ayaan qaadanay waxaan u gudbaynaa alcalaamat araabica calaamada afaraad oo ka mida min calaamaati alficli dukhuulu taai ta'niifi calayhi ta'da dhadiga ah in ay gasho waaye calayhi ficilka ay gasho araabicatu calaamada afaraad dukhuulu taai ta'niisi calayhi ta'da dhadiga inay gasho ayaa calaamadaha ficilka ka mid ah waxaa jiro ta oo ta'niis la dhaho oo dhadiga ayay gashaa ta'daas ayaa ficilka lagu gartaa milu qowlihi tacaala falamaa samicat bimakrihinna arsalat ilayhinna waactadat lahunna muttakaa وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن في سورة يوسف عليه السلام فلما سمعت haweentii markay maqashay bimakrihinna macnaha dhagartoodii markay maqashay ayay arsalat ilayhina way way u dirtay imaam inay isku imaadaan wa actadat lahunna waxay u diyaarisay muttakaan meel lagu dangeegsadoo fadhi carbeed ay u dhigtay waaatad kula waaxidatin minhuna sikiinan haween walbo oo sabtaas kasoo qayb gashayne sikiin midi ayay siisay wa qaalat markaas waxay tihi ukhruj calayhina nebi yuusuf iyadoo la hadlayso kusoo baxo kaalay wax iisoo qado falamaa samicat samicat waa ficil oo maxaa ku fahamtay samicat inay ficil tahay taau taaniisi saakina ayaa gashay bimakrihina arsalat arsalat waa ficil maxaa ku fahamtay taau taniisi saakina actadat tadan waa ficil oo maxaa ku garatay inay ficil tahay taau taniisi saakina aatad way siisay waa aatad waa ficil maxaa ku fahamtay taau taniisi saakina wa qaalat qaalat waa ficil maxaa ku fahamtay taau taniis asaakina idan calaamadaha ficilka waxaa ka mid a ah min calaamaati اlficli ayضa oo calaamadda noogu danbaysa ah taau ta'niis saakina taau ta'niis saakina ta'dan oo la dhaho taau ta'niis waxay ku tusinaysaa ficilka qofka sameeyey inuu haween tahay ayay ku tusinaysaa aayaddan oo kale samicad samicad waayahay samicad ficil waa haweenaa samaysay arsalat sidaasoo kale arsalat ficil waa iyadaada wax dirtay actadat actadat sidaasoo kale waa ficil aatat aatat waa ficil waa yahay qaalat qaalat waa ficil haadihi taa ayaa waxaa la dhahaa taau ta'niis asaakina taau ta'niis saakina waxa weeye min calaamaati alficli aydan ficilka calaamadihiisa ayay ka mid tahay samicad arsalat actadat aatat qaalat ficil walbana waa la gelin karaa hadda jalasa oo kale ninka wa haweeneeda waxaa dhihi kartaa jalasat way fadhis jalasat ayaa dhihi kartaa way fadhiisatay taadaas ayaa taa u ta'niis assaakina way reeban tahay badanaa qaalati waxaa loo hoos dhigay hamzada ka dambeeya lagula aqrinayaa ee maahe way reeban tahay wa qaalat ikhruj calayhina idan taa u ta'niis min calaamaati alficli aydan ficilka calaamadihiisa ayay ka mid tahay الرابعة دخول تاء التأنيث عليه مثل قوله تعالى فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن انت سبحانه وتعالى على مدها فعلك أسئلة سؤالين وتمارين يتوبروا su-aasha koobaad udkur calaamaati alficli ficilka calaamadihiisa sheeg udkur calaamaati alficli su-aasha labaad iqra' haadihi suura suuraddan soo socoto aqri wastakhrij minhaa waxaa ka soo bixisaa halaathata afcaalin saddex ficil ka soo bixi maca bayaani calaamaati kullin mid walba calaamadihiisa adigoo caddaynaya iqra' haadihi suurata suuraddan aqri wastakhrij minhaa waxaa ka soo bixisaa alaaata afcaalin maca bayaani calaamaati kulli mid walba calaamadihiis adoo caddaynaayo suuradda waa suuratu nasr bismi illaahi raxmaani raxiim idaa jaaa nasrullaahi walfatxu ilaa aakhiri suura wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diini illaahi afwaaja fasabix bixamdi rabbika wastakfirhu inahu kaana tawaaba suuradaas marka intaa soo bixisid ayaa waxaa samaynaysaa alficil ficilka ayaa ka bixinaysaa calaamatuhu calaamadiisa marmar waxaa laga yaabaa inaysan calaamada ku jirin waxaa laga yaabaa inaysan calaamada ku jirin calaamadaas waxaad dhihi kartaa qabuuluhu marka inuu aqbalayaa dhihi kartaa qabuuluhu ilaan calaamada ficilka marmar kuma arkaysid waa inuu aqbali kara laakiin waa in uu aqbali karaa weeye hadda maalan idaa jaaa oo kale hadda jaaa markaan soo qabsano ereyga koobaad jaaa ama soo qabsanaba alficlu jaa ficilku waa jaa oo calaamatuhu maxaa waay maxaa ku fahamtay calaamadda aad ku fahamta waa maxay calaamadda aan ku fahmay waxaa waaye qabuuluhu inuu aqbali karo yaa biqad qadooba aqbali karaabo oo maxaan dhihi karnaa qad jaa aan dhihi karnaa qad jaa saasaa la ohan karaa qad jaa idan ficil waay sidaas ayaa uga shaqaynaysaa cashirkeeni maanta oo ahaa addarsu alkhaamisu cashirka shanaad oo naxwada ah cashirkeena maanta intaas ayuu ku egyahay wa ilaa darsin aakhara biidni illaah wsala allahu baaraka calaa nabiyina muxamadi wacalaa aalihi saxbihi ajmaciin